alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jirray baabka saddex boqol iyo shan iyo lixdan baabu taxriimi lubsi arajuli sawban xaaraannimaday xaaraan tahay caddaynta la caddaynaayo u baab yahay ay baabu bayaani taxriimi lubsi rajuli thawban mare uu xidho maradaasoo musacfaran zacfaraan la mariyey oo lagu caseeyey haddii marada zacfaraan lagu caseeyo raggu inay xidhaan maaha nebiguna waa reebay calayhi salaatu wasalaam xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia allaahu canhu qaala naha nabiyu sala allahu alayh wasalam an yatazacfara arajul anas waxa uu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu reebay an yatazacfara inuu zacfaraan ismariyo alrajulu ninku ama zacfaraanaysto ayuu reebay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka zacfaraankii inuu jidhka marsado ma aha wakadalik maryaha marka inuu sacfaraan markaa ku caseeyo iyadana ma aha waa laga reebay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nahiyey xadiiska kale dabcadaha qaarkoodna waa wa can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala ra'a nabiyu sala allahu alayh wasalam calaya hawbayni mucasfarayn cabdullaahi bni camr bn alcaas waxau yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu korkayga ku arkay haddaan cabdullaahi bni camrin ahay sawbayni mucasfarayni laba maro oo casfar marka la mariyo casfar lagu caseeyey fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ummuka amaradka bi haada ma hooyadaabaa kan inaad xidhato ku amartay waa min baabi xadfi hamsati listifhaam a ummuka a ummuka marka hamsadii marka istifhaamka waa la xadfay ummuka amaradka bi ma baa ku amartay ay bilubsi haada kan inaad xidhato ma baa ku amartay qultu waxaan idhi haddaan cabdulaahi bnu camrin ahay aghsiluhumaa miyaan maydhaa sidii oo kale hamsadii loo xadfay hamsatulistifaamkii miyaan ka maydhaa casfarka qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam bal axriqhumaa maya gub labada maraba dab qabadsiyo soo gub wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim soo wariyey faqaala waxa uu yihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ina hada min hiyaabi alkufaari falaa talbasha ina haada kani min hiyaabi alkufaari dharka gaalada ayuu ka mid ahaaday falaa talbasha hidhan ha xidhan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey zacfaraanka iyo casfarka labaduba waxbay caseeyaanoo marada haddii la geliyo way casaynayaan zacfaraanka waa la garanayaa zacfaraanka asliga ahi waxna waa caseeyaa waana shucayraad yar buu ka kooban yahay oo sidii timo oo kale ah oo cascas biyaha marka lagu ridana biyihii wuu casaynaya adduunyadana waxbaa kolley looga isticmaalaa zacfaraanka zacfaraanka asliga waa saas waana xoogaa qaali mid maqshuusha kolley jira oo aan markaysaga kii asliga ahayn laakiin ka asliga ahi intiisa yar baa waxaweye qaali ah laakiin kaan asliga ahayn waa iska jaban yahay wax weyn haddii markiisa markaa wax yar lagaa siinayo marbiha waa zacfaraan waa kii maqshuushka aha weeye asfarku isagu isaguna waa nabaad kale weeye nabaadkaa kale casfar baa la yidhaahdaa cawlitaan iyo casaanba waa yeeshaa sida kutubaha qaarkood ay tilmaamayaan bacdina waxay leeyihiin maya wuxuu leeyahay midabka yalowga ama waxa weeye midabka cawlitaanka ayuu leeyihi oo xagga casaanka u eelanaya bacdi waxay ku sheegaan baashan huruudda la yidhaahdo ayaa lagu tilmaamaa kurkum ayaa lagu sheegaa cala kulli xaal waa haada ama huruud ha ahaado ama wax kaloo u eg ha ahaado ka agdhowwe ayaa casfarka la yidhahda waa nabaad yacni markaa saasa weeye marka maryaha maracad baa waxaa dhici karta in la geliyo biyo zacfaraan dabeedna uu noqdo markaa maradii muzacfar ay noqoto mid la zacfaraaneeyey ama la geliyo markaa biyo casfar yacni markaa ama cusburkaa ha ahaato aba dhici karta inay casfar i yacni uun tii aynu taxriifinna inay tahay cusbur markaynu leenahay casfaruna waxoogaa la yaro taxriifiyey haba noqoto ama wax ka agdhowba ha noqotee maryaha waxyaalaha la geliyey ee lagu midabeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay marka marada haddii biyo zacfaraan la geliyo zacfaraanka eh, lagu beddelay yacni ma xaaraan baa mise ma aha alimaamu nawowi wuxuu baabaystay inay xaaraan tahay baabu taxriimi lubsi rajuli sawban muzacfaran saniiciisana waxaa ka muuqata markaysa markaa dumarka inuu u ogol yahay yacni saasaa ka muuqata bayhaqi wuxuu odhanayaa qaala albayhaqiyu bacda an naqla can shaaficiyi taxriima almuzacfari cala alrajuli duuna almucasfar bayhaqi wuxuu ihi markuu shaafici ka soo raray dabadeed maradii la zacfaraaneeyey ninka inay xaaraan ka tahay markuu ka soo naqliyey laakiin taa casfarka lagu sameeyey inaanay xaaraan ahayn iyadu karaahiya tahay ka soo naqliyey ayuu wuxuu yidhi maya labaduba waa xaaraan waasawaabu taxriimu almucasfari calayhi ayda lilaxaadiisi asaxiixati alatii low balagat ashaaficiya laqaala biha wuxuu markaa bayhaqi tilmaamayaa xadiiska sheegaya casfarka inaanu gaadhin calaa hawbayni mucasfarayni xadiiskan cabdullahi bni camr bn caas shaafici inaanu gaadhin ayuu tilmaamaya marka wuxuu odhanayaa bayhaqi sawaabka ama sida saxani waxa weeye maradii casfar la geliyey ee lagu beddelay midabkeeda iyaduna inay xaaraan tahay baa saxan axaadiista saxiixay ku soo aroortay aawadeed axaadiistaasina hadday gaadhi lahayd shaafici weynay gaadhine la qaala biha waa odhan lahaayoo siday sheegaysu ku tegi lahaa waqad awsaana bilcamali bilxadiisi asaxiixi waana inoo dardaarmay shaafici xadiiska saxiixa haddii la helo in lagu camal falo yacni saas yadaa waa inoo dardaarmay waxay kaloo culammada qaarkood ay tilmaameen shaqsiga labeebka laftiisa xaaraan bay ka tahay ixtiyaatan waayo wuxuu noqon karaa lab buu noqon karaa cala kulli xaal labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa zacfaraanka marada marka waxaa lagu sameeyey la zacfaraaneeyey iyo marada marka waxaweeye casfarka la mariyey ee lagu bedelay ama huruudda ha ahaado ama cusbur ha ahaatee yacni markaa midab loogu sameeyey midnaba inay raggu xidhaan inay ahayn wuxuu kaloo xadiidku sheegayaa cillada loo diidaya inay tahay tashabbuha gaalada la shabbahaayo ina hada min hiyaabi alkufaari falaa talbashaa dharka gaaladay ka mid taha ha xidhannin marka cilladii waxay noqonaysaa cillatu tashabbuh in loo diidayo ayay noqonaysa gees kalena waxa weeye xagga dumarka laftooda in iyaga laftooda markaa la diidaayo in markaa laysu ekaysiiyana waa ku jirtaa waayahay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan gaalada in la shabaho waxaa la diidayaa xagga caqaa'idda iyo cibaadaadka iyo ashyaadaasaa laga diidayaa laakiin waxyaalaha caadaadka la diidi maayo xadiiskani arrinkaa waa radinaya waayo dharku waxay ka mid yihiin min qabiil ilcaadaat bay ka mid yihiin say ahlucilmigu nasgareeyaan haddana maca daalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday in gaaladii laga shabaho wa ina hada min hiyaabi alkufaari falaa talbasha caqaa'idda iyo cibaadaadka keliya maaha waxaa la diidayaa gaalada in laga shabaho xadiiskanna masalada waa ku tusinaya tashabuhna wuxuu ka yimaadaa waxyaalaha khasaa'ista ee cidii ay la gaartahay buu ka yimaadaa laakiin shaygu hadduu mushtarak yahay asaalatan hadduu shay mushtarakoo la wadaaga yahay tashabuhu ka iman maayo shay marka waxa weeye tashabuha marka laysaga haddii waxa weeye markii dambe ay noqoto shay mushtarak oo la wadaago tashabuhi ma ka baxayso waxaa loo kala qaadayaa shay nasan loo diiday oo xadiis ku soo arooray ama daliil ku soo arooray markaa in eh, aan lala imanin nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay cilladuna tashabuha ahayd hadday muslimiinta qaarkood mukhaalafo sameeyaan oo ay la yimaadaan shaygii waxba ka beddeli mayso waayo waa mansuus weeye shayga haddii nasan saa lagu yidhi tashabbuh weligiiba waa ku sugnaanaya lamana odhanaayo wadaagga dadku ay wadaageen oo dadka qaarkood mukhaalafo sameeyeen baa tashabbuhi meesha ka saaraysa waayo arrin ijtihaadiya maahayna arrin mansuusa buu ahaa dee waxyaalaha qaarkood baa nasan loo diiday oo tashabbuhna cilladu ahayd mukhaalafada muslimiinta qaarkood khilaafaan waxba ka bedeli mayso laakiin shaygu haddaanu mansuus ahayn ee culammadii markay arkeen shaygan in gaaladu si gaara u isticmaalaan ay sidaa ku reebeen oo dee ijtihaadka culammada ah markaysa ay ku timi curfigaa jirana ay ka dhaliyeen curfiga hadduu isbedelo xukunku waa isla beddelayaan wallaahu aclam baabka saddex boqoliyo lixyo lixdan baabunahyi can samti yowmin ila alleyl reebista la reebaayo u baab yahay maalin in la aamuso ilaa habeenkii laga gaadhaayo oo qofkii noocan maa uu iska aamuso oo markaysaga u cidba la hadli maayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caliyin radi allahu canhu qaala xafidtu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam caliy bn abi aalib waxa uu yihi waxaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka qabtay oo ka xafiday ka qaybay xadiiska uu yidhi laa yutma bacda xtilaam laa yutma lama agoomoobo bacda xtilaamin qaangaadhnimo dabadeed lama agoomoobo agoon waxaa la noqdaa inta la yaryahay aan qaangaadhka lahayn ahayn walaa sumaata yowmin ila alleyl aamus maalin la aamusayaana ma jiro ilaa habeenka laga gaadhaayo la aamusnaanayo rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey marka duruqna waa leeyahay xadiisku oo kole shawaahid kale ayuu leeyahay sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey qaala alkhaaabiyu fii tafsiiri hada alxadiis khaaabi wuxuu ka yidhi xadiiskan tafsiirkiisa ama macnihiisa kaana min nusuki aljaahiliyati sumaat waxaa ka mid ahaa nusuga jaahiliyada iyo waxyaalahay ku cibaadaysan jireen qoladii gaalada ahayd aamuska ay aamusaan oo ay yidhahdaan cidba la hadli maayo xilligaa ilaa xilligaa cidaan la hadlayaa ma jiro qofnaba fa nuhuu fi lislaami can dalik waa laga reebay islaamnimada gudaheeda can daalika oo kale laga reebay in la aamuso aamuska lagu tacabudo wa umiruu bidikri waxaa la amray dikriga xuska ilaahay la xusaayo iyo walxadiisi bilkhayr iyo khayrka in lagu hadlo oo lagu sheekeeyo oo khayr la sheego ayaa la amray xadiidkani wuxuu tilmaamayaa laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay qaangaadhnimo dabadeed lama agoomoobo oo qofkii isagoo qaangaadha haddii waalidkii dhinto ama aabbihii dhinto agoon ma noqonayo haddii isagoo yar oo aan qaangaadh ahayn aabbihii uu dhinto oo kadib uu qaangaadhana waa ka baxaya agoonnimadii waa ka baxaya laakiin tasarufkii in loo soo celinayo xoolihiisii gacanta laga gelinayaa waxaa raacaya in la imtixaano lijirrebo xoolaha ma ilaashan karaya mise ma ilaashan karaayo rushdii haddii markaa lagu arko oo qaangaadhnimadiiyo rushdigu ay israacaan markaasaa xoolaha loo dhiibaya wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain anastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum sida loo imtixaanayaana waxay noqonaysaa in markaa wax yar loo dhiibo oo xoolaha ka mid a oo deed layaha wax soo iibi oo loo eego siduu u tasarufaayo siduu wax u iibsanayo siduu xoolaha u ilaalinayo siduu u gorgortamayo sida baaqiga loo ceshay uu u hubsanayo sida qiimaha uu gaadhayo shaygu uu leeyahay ashyaada noocaasa haddii lagu arko ayaa la odhanaya waa rashiid la odhanaya haddii kale markaysaga rushdiga waa ka maqan yahay haddaanu markaysaga qiimihii gorgortamayn oo iska hubsanayn oo qiimahan ma jooga mise ma joogo yacni marka aanu iska yacni markaa taxari ku samayn oo ku dadaalayn ya qiimaha rasmigaa inuu gaadho aan ku dadaalayn baaqiga tirsanaynin wixii la yidhahda iska dhiibaayo wixii loo celiya iska qaadanayo aanu tirsanayn rashiid ma xoolaha waa laga haynaya waayahay laa yutma bacda ixtilaam aayadda lafteeda waxaa lagu sheegay qaangaadhnimada waxaa laga qaadanaya xataa idaa balaguu nikaaxa waxaa looga jeedaa yacni qaangaadhnimadii baa looga jeedaa siday culamadu ku fasiraan guurka markay gaadhayaan waxaa loo jeedaa qaangaadhnimadii baa laga tilmaamay waa kinaaya can ilbuluq yatiimka waxaweye qofkii aabbihii dhintay baa yatiim la yidhahdaa ama ka hooyadii dhimatay ee rajayga ah isaga alcajiyu baa la yidhaha yatiim lama yidhahdo alcajiyu baa la yidhahda cayn jiim yashidan waa rajaygu waa alcajiyu leysa biyatiim hadduu agoon iyo rajay labadaba noqdana yatiim waa yahay laakiin magac kalena waa leeyahay oo yatiimnimadii waxaa u raacday rajanimo waxaa la odhanayaa allatiim baa la odhanaya bitaa allatiim masalada labaad waxay ku saabsan tahay waa aamuska ay dadkii gaaladaha ku tacabudi jireen oo wakhtiyada qaarkood ay odhan jireen ma hadlaayo cidnaba la hadli aamuskay cibaado ka dhigan jireen ta noocaasina waa arrin khalada ya shareecadeenna taasi kuma sugna walaa sumaata yowmin ila alleyl marka kaana min nusuk aljaahiliyati sumaat waa ka khataabi tilmaamaya marka islaamnimada arrinka waa la reebay qofku inuu hadlo oo shaygii khayra ku hadlaa la rabaa dikri uu ilaahay xusayo qur'aan uu akhrinaayo macruuf amrayo wanaag uu ka warramayo yacni haakada waxay soo naqliyaan oo yidhaahdaan qof dumara waxay tidhi qur-aan mooye wax kale ku hadli maayo marka saa wixii la weydiiyeba waxay dooni jirtay inay qur-aan ku jawaabto dadkuna ay macnahay ujeedda ay fahmaan ayay rabtay qisada noocaas ee waxyaalaha la buunbuuninayo ama la sheegayana waxa weeye waa waxaan sax ahayn waa sumaadkii la diiday weeye qur-aankana macno aanu ku saabsanayn aanu sheegaynin in loo adeegsadaa waa qalad oo in la yidhaahdo waxa weeye qur-aankii waxaa loo soo qaadanayaa mawaadic yacni marka aan munaasib ku ahayn ama waxaan macnihii aayadda aan ahayn baa aayaddii loo soo qaadanayaa lana doonayaa qofku inuu ka fahmo waa arrin khalada weeye waxyaalaha noocaasina wax fadiili kuma jiraan insaan la yeelaa fadiila kuma jirto inii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya marka kollay waxa weeye inay dadkii hore kollay qaarkood u bannaanayd oo dee ay isticmaali jireen ayaa ka muuqata kolley nadarka maryam ka muuqata laakiin cala kulli xaal shareecadeenna innaga waa laynaga reebay shareecadeenna waa laynaga reebay inay ummadii hore u bannaanaydna kama dhalanayso innaga inaynoo bannaan tahay waayo sharaaicdu waa isnasakhaan ashyaada qaarkoodoo sharaa'icdii hore qaarkeed ku bannaanaa baan sharcigeenna ku bannaanayn iminka sujuudda markaysa markaa sujuudu taxiya sujuud markaa salaam iyo ixtiraam looga jeedo iyo salaam ya sharaa'icdii hore qaarkood waa ku bannaanay laakiin shareecadeenna kuma bannaano qof in loo sujuuda kun iyo sujuudaa toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo boqol afartan wa can qays bni abi xaazimin qaal dakhala abu bakrin asidiiqu radia allahu canhu cala imra'atin min axmas yuqaalu laha zaynab qays bni abi xaazim waxa uu sheego uu yidhi abubakrin sidiiq radia allahu canhu ardaah ayaa wuxuu u soo galay qof dumara oo jiribka axmas la yidhahdo ka mid a waxay yidhaahdeen culammadu jiribka axmas la yidhaahdaa bajiilay ka mid ahayd bajiila laf ka sii miday ahayd oo axmas la odhan jiray bajiila waa qoladii uu ahaa jariir bni cabdillaahi albajali yuqaalu laha zaynab qofkaa dumaroo magaceeda la odhan jiray zaynab la odhan jiray fara'aaha laa tatakallam wuxuu arkay laa tatakallamu xaalaynay hadlayn ayuu arkay fa qaala wuxuu uhi maa laha laa tatakallam maxaa u sugnaaday ayu shayin sabata laha maxaa u sugnaaday laa tatakallamu xaalaynay hadlayn maxaa u sugnaaday fa qaaluu waxay yidhaahdeen xajat musmita waxay soo xajiday musmitatan xaalay aamusan tahay oo ay tidhi cidba la hadli maayo ilaa xajka aan dhammaysanayo fa qaala laha wuxuu abubakar ku yidhi qofkii dumar ahay takallamii hadal faina haada laa yaxillu faina haada kani oo ah markaa inaad tidhaahdo waa aamusnaanaya laa yaxillu xalaal maaha hada min camali jaahiliya ficiladii akhlaaqdii gaalada ayay ka mid ahaatay fatakallamat markaasay hadashay rawahu albukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa qof dumara oo wakhtigii marka abubakar yacni dadka la hadli weyday oo soo xajiday oo tidhi ilaa intaan xajka dhammaysanayo cidna la hadli maayo inuu abubakar ku inkiray uuna yidhi xalaal ma ahe arrinkaasi ma bannaanay waa xaaraan camalkii iyo ficilladii gaalada inay ka mid ahaatay innaga mid marka inoo sharciyo inoo bannaan ma aha marka waxa weeye waa ka reebay maca wanaaggii buu amray takallami markuu leeyahayna wuxuu uga jeedaa ku hadal wax dee markaa wanaagsan ku hadal waana ka reebay aamuskan ay aamusnaanaysa ku tacabudaysa aamuska faina hada laa yaxil hada min camal iljaahiliya markaasay dabeedna hadashay aamuska qofku inuu markaa yidhaahdo hadli maayo hadalkii wanaagsanaa iyo hadalkii sharcigu oggolaa ku hadli maayo waa aamusaya oo aamuska lagu cibaadaysto kama hor imanayso diidmada taa la diidayaa aamuska waxa sharka in laga aamuso in la ammaanay waxaa jirta adilada qaarkeed oo tilmaamaysa sida man samata naja kii aamusaa waa nabadgalaa waxaa loo jeedaa inuu sharka iyo waxyaalahaas ka aamuso ayaa laga tilmaamaya yacnii hadalka mid lagu badbaadayaa jiraa waxa wanaagsan in lagu hadlaa waa shay la rabo waana fiican tahay waxaa wanaagsanee lagu hadlayaa in wanaag la faro hadday tahay in xumaan la reebo hadday tahay in dikri lala yimaado ilaahay la xuso hadday tahay yacnii ashyaada noocaasi waa shay fiican weyn waxyaalaha mubaaxa iska bannaan in lagu hadlaana iyaduna way bannaan tahay laakiin tan la diidaya waxay ku saabsan tahay aamuska in lagu cibaadaysanayo oo looga jeedo tacabud ilaahay loogu dhowaanayo oo yacnii wixii ma'duunka ahaa ee sharciguba oggolaa laga aamusayo ama ha noqdo shay mashruuc ah oo sunnayaashii in lagu hadlo iyo ashyaada la midka iyo waajibaadkaba iyo hadday tahay shay mubaaxaba in laga aamusayo laga dhiganayo shay cibaado ah laga dhiganayo taqarub ilaahay loogu dhowaanayo ta noocaasa ayaa la diidaya ta uu leeyahay yacni xalaal maahana waa taas weeye marka abubakar leeyahay takallamii fa ina hada laa yaxil hada min camali jaahiliya sharaa'icdii hore qaarkood in lagu sharciyeeyey oo ay jiri jirtay aamuska in lagu cibaadaysto oo rabbi loogu dhowaadaana ma keensanayso shareecadeenna inay ku bannaan tahay waayo culimmadu waxay yidhahdaan sharcu man qablana ciddii inaga horaysay sharcigoodii innagana sharci bay inoo tahay haddaan sharcigeenna aynay ku iman wax khilaafaya haddana sharcigeenna waxaa ku yimi wax khilaafaya ayaa ku yimi saas aawadeed mujaradu sukuutu qofku aamuso oo hadalkii ma'duunka ahaa alma'duunu fiihi kii la oggolaa inuu ka aamuso inuu kaa ku cibaadaysto mid inoo bannaan maaha baabka saddex boqol iyo toddobiyo lixdan baabu taxriimi intisaabi alinsaani ilaa hayri abiih ay baabu dikri taxriimi intisaabi alinsaani qofku inuu u abtirsado oo u nisbo sheegta inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayo u baab yahay ilaa hayri abiihi aabbihii mid aan ahayn cidaan aabbihi ahayn inuu ku abtirsado ama u nisbo sheegtaa inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa tawallihi ghayra mawaaliih iyo ciddii markaa mawaalidiisa ahaydee bimacnaa xoraysay cidaan ahayn yagana inuu u nisbo sheegtaa inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay yacnii qofku aabbihii inuu dafiro ma aha aabba aan aabbihii ahayn inuu sheegtana ma aha hebel aan dhalin inuu yahay ina hebel baan ahayn yacni waxaweye mid u bannaan maaha cid aan xoraynna inuu mawlo ka dhigto oo yidhaahdo marka waxa weeye waa mawlahaygii xoreeyey iyaduna uma bannaana mawaalida waxaa loo jeedaa waa jamcu mawla mawlahana waxaa laga tilmaamayaa waa almuctiq waa ka addoonka xoreeyey ama biddaha xoreeyey ay waxaa la yidhaahdaa mawla ayaa la yidhahdaa marka dee baabka nasabkay shabahdaayo alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuuhab waa tii xadiiska lagu soo wariyey walaagu waxaa loo jeedaa walaa'u cataaqa walaagaa noocyaal badane yani dhowr walaa baa jira walaa'u xilfin baa jira walaa'u islaam baa jira walaa'u jiwaar baa jira walaa'u cataaqaa jira walaa'u islaam waxaa looga jeedaa qofka cidda uu sababtiisa ku islaamay ee islaamnimada ugu sababta ahayd in markaa nooc xidhiidha oo ka dhaxaynaya oo la yidhahdo walaa'u islaam hataa imaam albukhaari loo nisbaynaayo aljucfiyi jucfa qabiilka la yidhaahdo waa qabiil carbeed dee bukhaarina carab ma ahayn laakiin bukhaari awowgiisa sare awowgiisa labaad ee yacni markaa ayaa wuxuu ku islaamay nin reer jucfa ah oo barasaab ka ahaa beledkaas sababtiisuu ku islaamay marka waa walaa'u islaam walaa'u xulfin baa jira walaa'u jiwaar baa jira walaa'u cataaqa hadda loo jeedaa watawallihi tawallihi ghayra mawaalii midaan mawlihiisii ahayn bimacnaa muctiqiisii ahayn oo isaga iyo waalidadii toonna aan xoraynin inuu ka mawlo yeesho walaagii xoraynta ahaa oo kii markaa xoreeyeyna aanu sheegin oo u abtirsan laakiin uu u abtirsado kan kale taasina iyaduna waa mid xaaraanaan bannaanayn waayo walaagu wuxuu soo gelayaa dee asbaabta dhaxalku soo golaa wakhtiyada qaarkood baa walaaggii laysku dhaxlaa marka haddii cidaan marka xuquuqdii dhaxalka lahayn in la siinaayo ciddii lahaydna laga dafirayana waa ka imanaysa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kun can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canh ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal sacdi bni abi waqaas waa saxaabi ka mida min alcasharati almubashariin biljanna tobankii saxaabiya jannada loogu bushaareeye saxaabada ugu fadliga badnaa waa saxaabi ka mida nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu beegnaa abti nebigu abti ruma ma lahayn laakiin dii qoyskii dhalay iyo raaskii dhalay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalay ayuu sacdi bnu abi waqaas ahaa xadiis baa lagu soo wariyey haada khaali falyurini mru'un khaalah isagoo shaniga marka waxa weeye sacad tanwiihinayo sare u qaadaya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sharaftiisa sheegaya ayaa wuxuu yidhi kaasi waa abtigae bal nin walowba abtiga ay tus yani sacad baa abtigay ah nin walowba abtiga ay tus waxaanu markaa ka mid yahay labada saxaabi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u kulmiyey inuu aabbihii hooyadiiba ku furanaayo aabbaha iyo hooyaday baan kugu furtaye yacni isaa nebigu ku yidhi waa isaga iyo zubayr saxaabi kaloo saddexaad lama soo naqlin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sida ka yidhi can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man iddacaa ilaa hayri abiih man iddacaa ku kastoo sheegta u abtirsada ilaa hayri abiihi aabbihi ruuxaan ahayn wa huwa yaclamu annahu hayru abiih wuxuu u abtirsaday oo sheegtay aabba aan dhalin walxaal huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu kaa uu abtirsanaya ee u nisbo sheeganaya ghayru abiihi aabbihii inaanu ahayn faljannatu calayhi xaraam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadu xaaraan bay ka tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay xadiiskana waxaa laga qaadanayaa qofku inaan u sheegan aabba aan dhalin isagoo garanaya inaanu aabbihii ahayn inaanu ku abtirsano sheegan ayuu xadiidkani sheegayaa nisbe sheegadka uu nisbe sheegto ama uu ku abtirsado aabbe aan dhalinna inay tahay shay markaa xaaraan ah bal min kabaa'iri dunuub ah oo dembiyada kuwada waaweyn ka mid a waayo dembiga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi faljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay cidda caynkaas samaysaa waxay noqonaysaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid noqonaysaa dembi sakhiira maahay waa dembi weyn oo kabiira xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa boqol iyo labiyo wa can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa targhabu can aabaa'ikum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa targabuu ha iska nicina can aabaa'ikum aabbayaashin ha iska nicina oo nicisaa nacdeen ha uga tegina inaa u abtirsataan ama u nisbe sheegataan faman raqiba ku kastoo iska naca can abiihi aabbihii inuu abtirsado iska naca fahuwa kufrun waa nooc kufri ah weeye waa nooc gaalnimo ah nooc kufriya weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay oo labaduba soo wariyey bacdu ahlicilmi kufriga waxay u fasireen in laga tilmaamaayo hadduu markaa xalaashado nicista u nacayo aabbihii inuu aabtirsado uu ka qashaafayo uu iska daayo cid kale sheegto arrinkaana xalaashado waa kufri oo waa gaalnimadii weyneed oo milladda wuu kaga baxayaa liannahu istaxalla maa xarama allah sababtuna waxay tahay wuxuu xalaashaday oo xalaalnimo u caqiideeyey oo u rumeeyey shay ilaahay xaaraantinimeeyo muxaram ah ayuu markaa xalaashaday shay xaaraana oo xaaraannimadiisa la og yahay sharciga in lagu xaaraantinimeeyeyna haddii markaa la xalaashado xalaalnimo loo ictiqaadiyo waa gaalnimo marka kufriga markaa lagu xambaaro kufri akbar weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa nooc kufriga inuu yahay oo laga tilmaamayo kufrun duuna kufrin gaalnimo ka sokaysa tii weynayd in laga tilmaamaayo oo dembi kabiiro oo weyn ay ku dhacayso laakiin milada bilkulliya aan lagaga baxayn ee kufri asqar ama kufrin duuna kufrin noqonaa weji kale waa kaasunbuu la mid noqonayaa ee xagga macnahee in la yidhaha kufriga waxaa looga jeedaa xuquuqdii aabbaha laga abaalkadarayaa waa kufrigii shukriga kullidiga ahaa baa laga tilmaamaya kufrun duuna kufriga macnuhu isaga dhacaya tacbiirka kala duwane waxaa looga jeedaa kufraanu xaqi ilabi xaqii aabbaha in kufri lagula yimi oo laga abaalka daray oo markaa taa la dafiray yacni noocaasay noqonaysaa ma'aalkana wuxuu noqonayaa yacni kufrun asqar ama kufrun duuna kufrin calaa kulli xaal kollayba waxaa laga qaadanayaa ruuxu aabbihii inuu diido inuu abtirsado aabbihii iska naco abtirsadka uu abtirsanaayo amaba dee uu ka qashaafo oo waxa weeye markaa u abtirsan waayo cid kale u sheegto inay tahay dembi weyn oo kabaa'ir oo dunuubta waaweyn ka mida ah, inay markaa tahay baa laga qaadanaya waayo kufrigu asqarba ha noqdee dee wuxuu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay waana dhacdaa dadka qaarkood aabbahood inay ka qashaafaan waxaa laga yaabaa faqri iyo dhibaato inuu ku soo koriyey ilmahaas markii dambea waxaa laga yaabaa inuu xoogaa dee markaysa markaa waxaan yacni uu eh, martaba iyo waxhelay dabeedna waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo yacni odagaa yara miskiinka ah baa dhalay si aan loo odhan ha sheeganin isaga marka waxa weeye tan noocaasi waxay ka mid tahay calaa kulli xaal inuu aabbihii u abtirsan waayo cid kale ku abtirsadaa dembiyada kuwooda waaweyne kabaa'irta ah ayay ka mid tahay xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo saddex iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo saddex iyo afartan wa can yaziid bni shariik bni taariq qaala ra'aytu caliyan radia allaahu canhu cala almimbari yakhtub yaziid ibnu shariik waxa uu yidhi ra'aytu caliyan radia allaahu canhu waxaan arkay cali radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday cala almimbari mimbarka korkiisa xaaluu ku sugan yahaan arkay ama cala almimbari mimbarka korkiisaan ku arkay waxaa bannaan inaad ku tacalluq siiso ra'aytu ra'aada ku tacalluq siiso waxaa kaloo bannaan inaad ka xaalayso ra'aytu caliyan cali baan arkay buuhi radia allaahu canhu allah raalliha ka noqde radia allaahu canhu waa jumla muctarida oo ducaa'iya duca looga jeedo lafdigeedu waa khabar laakiin macnaheedu ducuu u dhacaya waana muctarida cala almimbari mimbarka korkiisaan ku arkay yakhdubu xaaluu khudbadaynaayo waxaa kaloo bannaan yakhdubuda dambe inaad ku tacalluqsiisaana bannaan cali baan arkay yakhdubu xaalu khudbadaynayo cala almimbari mimbarka korkiisa ka khudbadaynaayo saddexda weji baa bannaan fa samictuhu yaquul waxaan maqlay cali yaquulu xaalu odhanaayo laa wallah maa cindanaa min kitaabin naqra'uhu ila kitaab allah laa wallaahi allah baan ku dhaartaye maa cindanaa annaga agtayada ma ahaanin min kitaabin kitaab kitaabkaasoo naqra'uhu aanu akhrinno ilaa kitaab allah kitaabka allah ee qur'aanka mooyaane allah kitaabkiisa oo qur'aanka a ah mooyaane kitaab kale ma hayno wamaa fii hadihi asaxiifa iyo waxa warqaddan ku sugan fa nasharahaa waa kala bixiyey warqaddii fa idaa fiihaa waaba yadii oo ay ku sugan tahay warqadda gudaheeda asnaanu libil geela da'ihiisa yacnii geela magta lagu bixinaayo diyadu markay muqallado tahay iyo markay mukhafafo tahayba mid walba da'da la bixinayo oo dee waxa weeye markay diyada la bixinaayo iyadoo boqol geela ay tahay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay da-o ayuu sheegay oo diyadu markay muqalladato la adkaynaayo ta sharciga lagu adkeeyey ay tahay yacnii afartan halaad oo riman afartan markaa halaad oo riman ayaa ka mid ah geelwada dhadig baa la bixinayaa waa markay muqalladato diyada la adkaynaayo aan awr quri ku jirin iyo qaalin quri ku jirin ya afartan halaad waa riman yihiin sida axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay soddonna waxay yihiin yacnii afar jir gale ayay yihiin qaalmo afar jir gelaya ayay yihiin oo afar jirsanaya soddonna waxay yihiin shan jir gale marka diyada noocaasaa loo xadiday markay mukhafafo tahayna waxaa laga dhigay iyadana arqaan baa laga dhigay oo waxa weeye markaa yacni shan qaybood laga dhigaayo wahaakada marka faida fiiha waaba iyadoo ku sugantahy warqadda asnaanulibili da'da geela ee magta lagu bixinayo da'ahooda wa ashyaau min aljiraaxaat iyo ashyaa ka mida qoomaha ka mida iyo marka waxa weeye qaanta laga bixinaya intay tahay qoomaha muqdurka lagu xaqayo ee laga bixinaya waa intii wa fiiha waxaa kaloo ku sugnayd warqadda qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr almadiinatu madiino waa magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam weeyaan waa madiinatu rasuuli illaahi xaramun waa xaram waa mid xurmo leh maa bayna cayrin ilaa sawr cayr iyo sawr inta u dhaxaysa labadaa buurood inta u dhaxaysaa waa xaram oo sidii maka xaram u tahay baa madiinana xaram u tahay faman axdasa fiiha xadasan faman axdaa ku kastoo soo darisiiya fiiha madiino gudaheeda ku soo darisiiya xadaan wax la soo darisiiyo bidco oo kale ama jinaayo oo kale aw aawaa ama hooya muxdisan mid wax soo darisiiyey oo bidcoole ah madiine ku soo hooya oo markaa ku soo dhoweeya ama muxdisan mid wax soo darisiiyo oo jinaayo sameeyo oo wax dilay yacni markaa waxaway hoosta gashada oo madiine ku soo hooya facalayhi lacnat allaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin korkiisa ha ahaataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacnadda ilaahay allah lacnaddiisa iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkoo dhan iyo waannaasi lacnadda dadka ajmaciina xaalay dhammaantood yihiin korkiisa ha ahaato laa yaqbalu allaahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla laa yaqbalu allaahu allah aqbali maayo minhu kaa wax soo darrisiiyo madiine wax ku soo darrisiiyey ama jinaayo ama bidco ama mid soo darrisiiyey magangeliyoo soo dhoweeyo hoosta gashaday oo ii daaya yidhi madiinana saa ku soo geliyey allah ka aqbali maayo kaa la soo sheegay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sarfan walaa cadla sarfan ka aqbali maayo wax towbada ka aqbali maayo walaa cadlan wax madax furashaana ka aqbali maayo waxa kaloo loo fasiray laa yaqbal allaahu minhu yowma alqiyaamati sarfan ilaahay kama aqbalayo faral ka aqbali maayo maalinta qiyaame oo sarfiga looga jeedo fariidada walaa cadlan cadlina ilaahay ka aqbali maayo sunnana ka aqbali maayo faral iyo sunnatoonna ilaahay ka aqbali maayo marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan sarfigu waa fariidada cadliguna waa tatawuca bacdi kale yidhi maya waa cagsigo sarfigaa sunnaha ah cadliguna waa fariidada tafsiir kalena waa kuwii inoogu fasiray sheikhuyo waa atawba iyo alfidaa in lagu kala fasiro dimmatu lmuslimiina waaxida dimmada yacni cahdiga muslimiinta iyo ballankoodu waaxidatun waa mid qura yascaa biha adnaahum waxa u rooraya oo markaa waxa weeye wax markaa magangelin karaa ka ugu hooseeya muslimiinta ka ugu hooseeya ama ugu liita ayaa wax magangelin kara oo qofku magangeliyo oo gaalada ka mida ah, uu yidhaha hebel anaa magangeliyey in loo dhaafa aynay bannaanayn lama odhanaayo dadka waaweyne markaysagaa dadka agtooda sharafta ku leh ama madaxda keliya ayuunbaa wax magangelin kartae qof kastaoo muslima baa gaalkii magangelin kara muslimiintoo dhanna waa inay ammaankaas ilaaliyaan iyo cahdigaas marka waxa weeye shakhsi muslim ahi ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee uu magangeliyo faman akhfara musliman facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati waannaasi ajmaciin faman akhfara ku kastoo buriya musliman ay dimata muslimin ama cahda muslimin qof muslima cahdigiis markaa buriya oo ciduu magangeliyey u dhaafo oo waxyeela fa calayhi lacnat allah nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam facalayhi korkiisa ha ahaato lacnatullaahi lacnadda ilaahay waalmalaa'ikati iyo lacnadda malaa'igtu waannaasi iyo lacnadda dadku ajmaciina dhammaantood lacnaddoodu korkiisa ha ahaato laa yaqbalu allaahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla laa yaqbalu allahu allah ka aqbali maayo minhu kaa la yimi markaa ballanburinta la yimi iyo ciddii markaa ammaan la siiyey inuu ammaankoodii meel kaga dhaco oo waxyeelo allah ka aqbali maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sarfan walaa cadla wax towbada ka aqbali maayo walaa cadlan wax markaa madax furashaana ka aqbali maayo ama sarfan wax farala ka aqbali maayo walaa cadlan wax sunnaana ka aqbali maayo waman iddacaa ilaa hayri abiih wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman iddacaa ilaa hayri abiih waa ashyaadii ku sugnayd warqadda ee cali u qornayd ayaa weli laynoo wadaa waman iddacaa ku kastoo sheegto u abtirsada ilaa hayri abiihi aabbihii cid aan ahayn aw intama ama markaa uu nisbo sheegta ilaa hayri mawaaliih ciddii xoraysay isaga ama waalidadii xoraysay cidaan ahaynna u abtirsadoo walaaw cataaqa u nisbeeya walaagii xoraynta ciddii lahayd buu ka qaaday cidaan lahayn buu siiyey fa calayhi lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin korkiisa ha ahaato lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadka dhammaantood lacnaddoodu korkiisa ha ahaato laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla laa yaqbalu allaahu allah ka aqbali maayo minhu isaga ka aqbali maayo kaa waa abtirsaday aabbihii cidaan ahayn ama u nisbe sheegtay ciddaan mawaalidiisii ahayn sarfan faral ka aqbali maayo walaa cadlan sunnana ka aqbali maayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay dimmat lmuslimiina dimmada muslimiintu ay cahduhum cahduhum mise cahdahum ayuhuma maxaad ku goday sax wey baaraka allah fiikum yacni waxa weeye aydu waa tafsiiriyo mufasirku mufasarkuu raacayaa maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel qaacidadu maxay tahay ayda tafsiiryadaa waxaa ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel waa taabic saas aawadee icraabta wuxuu ka raacayaa waxa uu fasirayuu ka raacay dimatu lmuslimiina muslimiinta dimadoodu ay cahduhum waa ballankoodii wa amaanuhum wa amaanatuhum buu ii qoray muxuu qoray adigana waa hariib waayo dimmada muslimiintu waa ammaanka ayaa looga jeedaa iyo cahdiga maaye sidiisaynu marin ay cahduhum ballankooda wa ammaanatuhum iyo ammaanadooda dimada muslimiinta kolle waxaa macruufa inay culammadu ku fasiraan ama ammaanka iyo magangelinta ama ballanka wa akhfarahu akhfarahuna naqada cahdah wuxuu buriyey ballankiisii buu buriyey ikhfaarku waa naqd alcahdi waa iyadoo ballanka la buriyo ila cidda ammaan la siiyey ama cahdi muslimiintu la lahayd oo mucaahadiin ahayd in waxa weeye haddana wax la yeelo oo la laayaa waa ballankii oo la burinaayo waa ammaankii oo la burinaayo waa ballankii oo la burinaayo ikhfaarku waa kaas weeye alsarfu sarfigu altawbatu waa towbadda munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay sarfi iyo tawbo dee cuquubadii dembiga markaa ka dhalanaysay baa towbaddu ka leexinaysa kaannahu inay ka leexinayso wa qiila alxiila waxaa kaloo la yidhi sarfiga waxaa la yidhaahdaa yacni xeeladda ayaa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhi sarfiga waxaa la yidhahdaa iktisaabkiiyo kasabkaa la yidhahdaa aqwaal badan bay culammadu ku fasireen waxaa mashhuura qowl odhanaya laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadlan ay fariidatan walaa naafila sarfi ka aqbali maayo faral ka aqbali maayo walaa cadlanna sunnana ka aqbali maayo walcadlu alfidaa cadliguna waa fidaaga weeye waa madax furadka weeye bimacnaa ciqaabta uu mutaystay ee ku mutaystay dembiguu ku dhacay madax furad laga aqbali maayo xadiidkan waa xadiis weyn oo masaa'il badan koobsanaya caliy bn abi taalib radia allaahu canhu wa ardaah waxay u qabaan nimanka shiicadu cilmi khaasa uu nebigu siiyey oo dadka kale aanu siinin oo uu la siraystay oo isaga sir ahaan ugu gudbiyey inuu jiro saasay aaminsan yihiin saas aawadeed waxay u qabaan inuu markaa saxaabada kale oo dhan ka wada cilmi badnaa taas iyadaa waxa weeye xataa bacdu almutasawifa way la qabaan oo waxay leeyihiin cilmu sir baa jira oo markaa waxa weeye gaar ah oo dariiq gaara maraya oo dabeedna ku arooraya ilaa cali bni abi taalib waxaabay soo wariyeen qaarkood xadiis daciifa odhanaya ana madiinatu lcilmi wa caliyun baabuha anigu haddaan ahay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka sheegeen waxaan ahay magaaladii cilmiga calina waa albaabkeedii weeye albaabkii cilmigaba weeye waa albaabkii magaaladaas xadiiskaasi ma sugna oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna nebiguna calayhi salaatu wasalaam cilmiga si caamu u bixinayey oo dadka wada barayey laakiin waxa weeye shareecada wax ka mida ma qarinayn shay aan waajib ahayn waa dhici kartaa in cid ay mafsado ku keenayso in la yidhaahdo ha u sheegin sida laa tubashirhum fayattakiluun laakiin muraadka looga jeedayna kaasu wuxuu ahaa ciddii ay ku keenayso mafsado oo si macno qalada u qaadanaysa oo siduu ahaa aan ahayn ou fitno ku noqonayo inaan loo sheegin maadaama aynay waajib ahayn taas in la sheego yacni ciddii markaasi qalada yacni u fahmaysa ama u qaadanaysa iyaga markaa inaan loo sheegin laakiin ciddii kale in loo sheego lama diidin sida tacliilka laga fahmayo laa tubashirhum fayattakiluun waakhbarha mucaadun cinda mowtihi taasuma waa ka xadiisku sheegaayo mucaadna markii dambe waa sheegay dembiga ka cararaya daraaddeed buu u sheegay cali waxaa la weydiiyey sida riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ay sheegayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wax cilmiya mi idinku khaas yeelay haddaa yacni aalu beytka tihiin markaasaa cali jawaabay oo yidhi laa maya wuxuu nagu gaar yeelay ma jiro maa cindanaa min kitaabin naqra'uhu ila kitaab allahi wamaa fii hadihi saxiifa agtayadana kuma sugna kitaabaannu akhrinaa mooyaane qur'aanka iyo waxa warqaddaa ku yaalla warqaddii maxaa ku yaallay ashyaadan iyo wax la mida ashyaadanna shay khaasa maaha ya yacni waxa weye ashyaa diyaadka ka mida iyo inaan markaa muslim gaal loo dilayn riwaayaadka qaarkood siday kordhinayaan iyo ashyaa caqliga markaa diyaadka ka mida iyo fikaaku lasiir haakada xadiidkani markaa ashyaada uu sheegayo inay ku sugnayd saxiifadda ama warqadda waa ashyaa diyaadkii ka mida fa fiiha asnaanu libil waxaa loo jeedaa ibludiya yacni geela magta lagu bixinaayo da-ahooda ama mukhafafa ha noqoto ama mukhallada ha noqoto iyo ashyaa qoomaha ka mida iyo muqdurka lagu xaqayo waxaa kaloo ku sugnayd inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa sawr madiina waa xaram buurta cayr iyo buurta sawr inta udhaxaysaaba waa xaram mowdicani culammada qaarkood waa ishkaal geliyey sababtuna waxay tahay buur thawr la yidhaahdo oo madiine ku taalla bay ahlulcilmiga qaarkood yacni garan waayeen oo ay yidhaahdeen madiina kuma sugna thawr ee makay ku suganta waa arrinka sababay ruwaadda qaarkood inay u soo wariyaan maa bayna cayrin ilaa kada wa kada oo ay qariyaan thawr markay masaladii ishkaal gelisay saas aawoodee riwaayaadka bukhaari dhammaantood kuma sugna thawr kuma sugna qarin baa ku sugan la qarinaayo thawr ilaa kada wa kada xataa riwaayaadka muslim way iskhilaafeen oo qaarkoodna ilaa thawr bay sheegayaan riwaayo ka midina ilaa kada wa kada bay tilmaamaysa culammada qaarkood labada buuroodba waxay yidhahaan labadan midnaba kuma sugnaa madiina culammada sida hore tidhi waxaa ka mida abu cubayd iyo baa ka mida ibnu jariir iyo ayaa ka mid ah a'imadii hore markaysaga qaarkood shuraaxda axaadiista sharaxdayna bacdigood saa waa mareen culamada qaar baaba ka sii arrinkaa ka sii badiyeyoo yidhi labada buurood midnaba madiine kuma sugnaa laa cayr walaa sawr qaarkood markaa waxay u baahdeen ta'wiil oo waxay yidhaahdeen cayr iyo sawr waxay ku sugan tahay makay ku sugan yihiin marka waxaa loo jeedaa qadarka cayr iyo sawr u dhaxeeye qadar la mida ayaa madiine xaram ah ay qadra maa baynahumaa qadarka labadooda u dhaxeeya cayr iyo sawr oo ay u qabaan in maka la tilmaamayo intaa in la eg baa madiine xaram ah laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen sawr way jirtaa qaarkood horta waxay yidhaahdeen ba halka sawr baa saxdu waxay ahayd uxud maa bayna cayrin ilaa uxud saxdu saasay ahayd bay yidhahdeen inkastoo culammada qaarkood ay sheegeen buur thawr la yidhaahdo madiine ku sugan oo nawaaxiga uxud markaa ku taalla maaqaan miyey kayla dambaysaaba inaha uxud mise waaba la siman tahay adiguun kollay nawaaxiga uxud bay ku taallaa agagaarkeeda waman calima xujatun calaa man lam yaclam qaacidaduna waxay tahay kii shay gartaa isagaa xujo ku ah ciddan garanayn waxaa soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo saxiixa ku sugan maa bayna laabatayha xaram madiina labadeeda dhagaxe yacni marka shiil madowga ah inta u dhaxaysoo dhammi waa xaram maa bayna laabatayha xaram wahaakada marka cayr xaggan sokay ku sugan tahay ee maka soo xigta sawrna xagga kale ayay kaga sugan tahay nawaaxi uxud intaa cayr iyo sawr u dhaxaysa dhammaan waa xaram maka inan sawr ku sugnaa burta sawr la yidhaahdaa waa jirtay laakiin kama dhalanayso inay madiinana ku sugnayn oo dee qaaru sawrkii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar ay galeen markii hijrada ay hijroonayeen dee wuxuu ahaa qaaru sawro buurtaa sawr waa godkii sawr yaa marka waxa weeye qaaru sawr sawr buu ku yaallay waana macruufo dee imkaba waa la yaqaan waa la yaqaan marka madiina inay xaramtaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed ugaadh in lagu laayaa ma bannaana marka xurmadii inay xaaraan tahay waa kala mid laakiin jazaaga kalama mid ahabay yidhahaan culammadu oo ruuxa wax ka mida ugaadhii xaramka madiina wax ka mida ruuxii dilaa damaan ma saara oo la odhan maayo waa inaad qaandhowdaa ee waa inuu toobad keenaa un alimaamu nawowi wuxuu odhanayaa markuu sawr sheegaayo waa jabalun sakhiirun waraa'a jabali uxud yacrifuhu ahlu lmadiina waa buur yar oo uxud ka dambaysa oo reer madiina ay yaqaaniin sidaas ayuu odhanaya imaam nawowi baa odhanaya waayahay marka xagga jazaaga ama damaanka kalema mid ahaa xaramka maka kalama mid aha ee xaramka madiina xurmada waa kala mid laakiin damaanka iyo qaandhowga wixii ugaadhe la dilo in la qaandhabayo e, kalama mid aha marka cid kasta oo markaa wax ku soo darisiisa madiina xadiiskaa waxay culimmadu yidhaahdeen laba siyood baa loo fasiraayo waxaa loo fasiraa bidca waa loo fasiraa wax jinaayo ah ama dhibaato iyo dulmi ana waa loo fasiraa labada mid walba xadaskay soo gelaysa qofkii markaa dulmiye ku sameeya iyo xadgudubo iyo dilal iyo wax la mid mida anwaac jinaayaadka ka mid a ama bidca ku sameeyo bidca kula yimaado bidca ku soo darrisiiya ama mid labadaa mid soo darisiiyey yacni markaa hooya oo waxaweeye daaficoo soo magangeliya nebigu waa habaaro wuxuu ku habaaray in lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkuba korkiisa inay fuusho waxaa laga qaadanaya dembi kabaa'iro weyn inuu yahay taasaa laga qaadanaya waxaa looga qaadanayaa laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla waa waciid weyn waxaa kaloo looga qaadanaya habaarka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku habaaray facalayhi lacnat allahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin labaduba waa faa'iidaynayaan wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cahdiga markaa muslimiinta iyo ammaan bixintoodu inay mid qura tahay ka ugu hooseeya ayaana markaa cahdigooda iyo dimmadooda iyo ammaankooda yacni markaa e, u soconaya ama la imanaya ka ugu hooseeya lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo xor ha noqdo ama addoon ha noqdo yacni cidda wax magan gelin kartaa ma ahoo keliya cidda gaalo magan gelin kartaa xarbiyiin ah ma aha keliya madaxda ee marka laga hadlayo afraad laga hadlayo ama qof laga hadlayo shakhsi kastooo muslima magan gelin karaa laakiin cahdi guud oo cid lala gelayo iyo qowm iyada taa waxaa u xil saaran madaxda ama ammaan bixintu iyadu waa ka duwan tahay wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma ablaghu ma'manah saas aawadeed qofka dumari shakhsi gaal ah oo xarbi ah waa magangelin kartaa magangelinteeduna waa fulaysaa xadiiskan cumuumkiisana waa laga daliishanaya wayascaa bidimmatihim adnaahum xadiiskiina waa sheegaya ummu haani ummu haani baa waxay magangelisay nin markaa dumaashigeeda ah oo gaaladii ka mida xarbiyiinta ahay ee dagaalamayay ayaa fatxu makka markuu dhacay ay magangelisay markaasaa cali ku yidhi maadaa wax magan gelin kara anaa dilaya iyadoo cali ka cabanaysa walaalkeedii shaqiiqa ahaa ka cabanaysay u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi hebel baan magangeliyey ina abii wuxuu leeyahay waa dilayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa ummahaani yaa ummahaani ciddaad magan gelisay waa magan gelinay yacni waa magan gashan tahay ee ummu hani ey waxay isweydiiyaan culammadu addoonku wax ma maga gelin karaa jamaahiirta culammada uu ka mid yahay shaafici iyo awsaaci iyo maalikii ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen addoonkii wax waa magan gelin karaa ama ha ahaado addoon markaa dagaalka ku jiroo dagaalamayey ama ha ahaado midaan dagaalamaynay hadduu mar addoon muslima yahay wax waa magan gelin karaa abu xaniifa isagu qayd buu ku xidhay oo waxauu yidhi hadduu addoonku dagaalamayo dagaalka ku jira iyo jihaadka magan gelin karaa haddii kale maya yascaa biha adnaahum wa yascaa bidimmatihim adnaahum axaadiista sidan ku soo aroortay ayaa u xujo ah sida jumhuurku ku tageen marka waxa saxan inuu addoonka laftiisa in addoonka muslimka ahi wax magan gelin karo ayaa saxan waayo adna almuslimiin buu soo geliyay marba hadduu muslim yahay qof muslima ammaankiisii iyo cahdigiisii uu cid markaa magangeliyey ama cahdi siiyey yacni magangeliyo uu magangeliyey ruuxa markaa buriyaa dembi kabaa'iro weyn buu ku dhacay saas aawadee nebigu waa nacdalay fa calayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin waxaan ugu goodiyey inaan aakhire waxba laga aqbalayn wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa mawdicu shaahidka uu keenay baabkani ruuxa u abtirsada aabbihii cidaan ahayn ayuu u nisbe sheegto u abtirsaday ama cidaan markaa xoraynin ayuu walaa u cataaqa ugu abtirsaday isagana waciidkaasoo kalea ku soo arooray in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay aakhire inaan waxba laga aqbalayn iyo inuu ku habaaray lacnadda ilaaha iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkoo dhan inay ku dhacdo uu ku habaaray marka waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweynbuu ka mid yihi laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan waa waciid waa goodi loogu goodiyaayo qabuulka marka nusuusta lagu nefiyo mar wuxuu u dhacaa in laga tilmaamayo sixada in la nefinaayo marna wuxuu u dhacaa inaan sixada la nafyinayne macnuhu u dhacayo xagga sawaabkiiyo ajarka qabuulka iyadoo la nafyinaayo in looga jeedo sixada in la diidaayo laleeyahay asixi maayo waxaa ka mid a laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa xadasa xataa yatawadaa ma asaxaysaa loo jeedaa ma ansaxaysaa loo jeedaa wakhtiyada qaarkoodna waxaa loo isticmaala xagga sawaabkiiyo ajarka in laga tilmaamaayo aan qofkii qadaa iyo ku noqo iyo waxba aan la odhanayn wakhtigii oo jooga hadduu markaysaa arrinkaasi ka dhaco la odhan maayo kaama asixine dib ugu laabo iyadoo tagtayna la odhan maayo kaama asixine qalleeh dembiga noocaasad la timi saas aawadeed waa qallaysaa man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leylah waxauu imaamu nawowi yidhi axad culammada ka mida xadiiska ama xadiis kaloo la mida inuu ka ahaa baan filaya sharxa muslim wuxuu ku odhanaya inuu xadiis ka ahaa baan filaya axad culammada ka mida oo yidhi ma asixinoo qadaa baa qofka laga rabaa inuu qalleeyo afartankaa ah habeen salaaddoodii ma jiro idan waxaa laga tilmaamayaa xagga sawaabka in looga jeedo ee xagga sixada aan looga jeedin xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo afartan can abi darin radi allahu canh annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abi dar waxa uu sheegay inuu ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo laysa min rajulin iddacaa ligayri abiihi wahuwa huwa yaclamhu ila kafar laysa min rajulin nin ma jiro ninkaasoo iddacaa sheegtay ama u abtirsaday ama u nisbe sheegtay ligayri abiihi aabbihii cidaan ahayn buu u abtirsaday ama u nisbe sheegtay wuxuu u nisbe sheegtay wahuwa yaclamuh walxaal huwa isagu yaclamuhu uu og yahay inaanu kaasi aabbihii ahayn ilaa kafar nin sidaa yani sameeyaa ma jiro ilaa kafar inuu markaa kufriyey mooyaane ama inuu gaaloobay mooyaane waman iddacaa maa laysa lahu falaysa mina waman iddacaa ku kastoo sheegta maa laysa lahu waxaan isaga u sugnayn oo waxaanu lahayn sheegta falaysa mina annaga nagama mid aha oo hadigayaga iyo dariiqadayada iyo hanuunkayaga kuma sugna wanaagsan iyo hanuunkayaga wanaagsan kuma sugna waliyatabawa' maqcadahu min annaar waliyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu fadhiisanayo min annaari xaalay naarta ka mid tahay ha diyaarsado yacni waa diyaarsanayaa looga jeedaa culamada qaar waxay dhahan waa amrun yuraadu bihi alkhabaru siiqadu waa amar laakiin macnuhu khabar buu u dhacayaa yatabawa'u maqcadahu min annaar baa macnuhu u dhacaya waman dacaa rajulan bilkufri waman dacaa ku kastoo ugu yeedha rajula nin bilkufri gaalnimo ugu yeedha oo yidhahda yaa kaafir ama gaal ku magacaaba dacaadu bimacnaa samaana waa u soo aroortaay aw qaala ama yidhaahdaa caduwallaahi ay yaa caduwallaahi cadowgii ilaahayow walaysa kadalik wuxuu sidaa yidhi walxaal laysa kadalika anuu sidaasoo kale qofkaasi aanu ahayn ila xaara calayh macnaha u dhacaya macno nafyi kaannahu in la yidhi qof markaa waxa weeye qof kale kufri ku ugu yeedhaa ma jiro ama caduw allaahi yidhaahda iyadoo aanu sida ahayn ilaa xaara calayh inay isaga ku soo noqoto mooyaane xaara waxaa loo jeedaa bimacnaa rajaca ilaa xaara calayhi inuu kufrigaasi isaga ku soo noqdo mooyaane muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyeen wahada lafdu riwaayati muslim kana waa riwaayada muslim lafdigeedii weeye xadiidkani wuxuu sheegayaa saddex masaluu sheegayaa masale waataynu horeba u soo aragnay laysa min rajulin iddacaa likayri abiihi wahuwa yaclamuhu ilaa kafar aabbe aan aabbihii ahayn qofka sheegta isagoo garanaya inuun aabbihii ahayn waa gaaloobayaa waxaa loo jeedaa dembi weyn oo kabaa'iru ku dhacay oo marka waxaway kufri ah ama kufrun duuna kufrin ah ama kufrun duuna kufrin ah ama xaqii aabbanimada ayuu ka kufriyay laga tilmaamayo masalada labaad waxay ku saabsan tahay ruuxa sheegta waxaan markaa aan u sugnayn nebigu waa dayriyey calayhi salaatu wasalaam waman iddacaa maa laysa lahu waxaanu lahayn qofka sheegta waxaa soo gelaya xaq aanu lahayn waxaa soo gelaya martaba aanu lahayn xaq aanu lahayn buu sheeganayaa cid ku qabsanaya martaba aanu lahayn buu sheeganayaa yani xuquuq ama macnawiya ha noqoto ama xisiya ha noqoto falaysa mina nagama mid ah yacnii hadyigayaga iyo dariiqadayada iyo hanuunkayaga kuma sugnaa laga tilmaamayo falaysa minana waxaa laga qaataa inuu min kabaa'ir dunuub yahay cidda uu nebigu yidhaahdo cidda caynkaa samaysaa nagama mid ah waa min kabaa'ir dunuub laguma dayn intaase weliba waxaa loogu daray dee naarta inuu geli doonana waa loogu goodiyey waliyatabawa'a maqcadahu min annaar ha diyaarsado meeshuu naarta ka fadhiisanayo yacni waa diyaarsanayaa kaannahu ficilkaasi ay ka dhigan tahay inuu naarta meeshu uu ka gelaayo ee mansilkiisa ah iyo gurigiisa inuu diyaarsanayo kale marka qofku waxaan ku sugnayn waa inaanu sheegan waxaan ku sugnayn waa inaanu sheegan xaq aanu lahaynna waa inaanu sheegan masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay qofka qof kaleoo muslim ah yacni ku gana inuu markaa gaal yahay oo gaalaysiiya bikayri xaqin ama cadow ilaahay inuu yahay ku sheega haddaanu sidaa ahayn way ku soo noqonayso waxaa ku soo noqonaya ismigeeda iyo dembigeedaa ku soo noqonaya ama waxaa ku soo noqonaya caaqibadeedaa ku soo noqonaysooo kufrigii uu cid ku masabidayey baa isaga lagu imtixaanaa markaasuu kufrigii ku dhacaa kufrigii markaasuu ku dhacaa waa dembi aad u weyn yacni qof markaa muslima in xaqdarro lagu gaalaysiiyaa waa dembi aad iyo aada u weyn shay markaa waxaa la hubo mooye wax kale waa inaan lagu gaalaysiin qofka muslimkaa waayo asalkii hore yaqiinta habaa la istisxaabayaa alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan asalkii islaamnimo haddii lagu ogaa waa in markaa la istisxaaba alyaqiin laa yazuul bishak haddii laga shakiyo miladii ma ka baxay mise kama bixin waxaa la odhanayaa kama bixin ilaa la yaqiinsanaayo saasay noqonaysaa alyaqiinu laa yazuulu ila biyaqiini mili qawaaciddu siday sheegaysaa saas weeye inuu qofku markaa eh, ku khatao xagga eh, gaalaysiinta iyo inuu ku khatao xagga islaaminta qofka islaamnimadii inuu u baaqi yeelo labada waxa sahlan inuu ku khatao xagga islaamnimada inuu u baaqi yeelo ciddii asalkeedu islaamnimo ahaan jiray waatii ay aasaartii saxaabada ku soo aroortay alkhata'u fi lcafwi khayru min alkhata'i fi alcuquuba in cafwiga lagu khata'aayo waxay ka saaran tahay in ciqaabta lagu khata'o ya e, idra'u lqatla can ilmuslimiina ma istatactum saxaabada qaarkood asaray yidhaahdeen oo macnaha tilmaamay idra'u alxuduuda bishubuhaat xadiiskii la soo wariyey laftiisa ee sanadkiisa maqaalku ku jiray inkastoo culammada qaar ay yacni soo dhoweeyeen oo isku yacni kabkabeen haddana waxa waxaweye sanadkiisa kolle dacfa ku jiray asarta mawduuca ku saabsan ama ha noqoto in laga soo warinaayo cumar ama laga soo warinayo cabdullahi bn mascuud ama khayruhum iyaguna macnahaas waa sheegayaan alkhata'u fi lcafwi khayru min alkhata'i fi lcuquuq baabka saddex boqol iyo siddeed iyo lixdan baabu taxdiiri min irtikaabi maa naha allaahu caza wajalla warasuuluhu sala allahu alayh wasalam canh baabutaxdiiri ay baabu bayaani taxdiir ka digista caddaynta la caddaynayuu u baab yahay laga digaayo min irtikaabi maa naha allaahu caza wajal min irtikaabi maa kii in lala yimaado la diidaayo naha allaahu allah u reebay caza ilaah isagaa haaliba wajalla isagaa weyne wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ay reebeen sala allahu alayh wasalam canhu xaggiisa ay reebeen oo diideen oo yidhaahdeen sidaa ha samaynin ee digista laga digaayo in lala yimaado ayuu u baab yani ashyaada manhiyaadkee laynaga reebay ee sharciga laynoogu diiday qur'aan iyo sunnaba waxaa laga digayaa in la sameeyo lala yimaado oo in laga fogaadaa wixii la reebay la yska ilaaliyaa hadday dhacdo qofku inuu ku dhacana waa inuu ka toobad keenaa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar ha ka baqaan ha ka digtoonaadaan aladiina kuwii yukhaalifuuna khilaafa ayuu ka baxaayey can amrihi amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka baxaayey yacnii khilaafaayey oo ka baxaayey an tusiibahum inay haleesho fitnatun fitna inay haleesho diinka laga fitneeyo ha ka digtoonaadaan ma ha ka baqaan aw yusiibahum ama inuu haleelo cadaabun cadaab haleelo cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun u xanuujinaya waxaa laynooga digayaa amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam in la khilaafaa laynooga digaya haddii can amrihi loo fasiro in amarka ilaahay loo jeedana iyadana waa caddahay amarka ilaahay in la khilaafaa laynooga digaya waxayna ahlucilmiga qaarkood u fasireen can amrihi ay can amri rasuul sala allahu aleyh wasalam aayaddan waxyaalaha laga daliishado waxaa ka mid a qaacidada ay culammadu yidhaahdaan alamru yaqtadi lwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo oo shayga lays amray in lala yimaadaa inay waajib tahay ayaa amarka laga qaataa haddii daliil amarkaa waajibnimada ka leexinaya aan la helin asal waxa u ah amarka sharciga ku yimi in waajibnimo looga jeedo sida aayadda looga daliishanayaa waxaa weeyaan allah wuxuu inoo sheegay amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafka la khilaafaa inay laba mid ka iman karto oo labadaa in laga baqo labadaasi waa maxay waa in markaa fitna ay ku haleesho inay fitna haleesho ha ka baqaan ama cadaab uu xanuujiyaa inuu haleelo fitnadana waxay culammadu u fasireen inay tahay fitna fiddiin xagga diinka inay fitna kaga dhacdo in laga tilmaamaayo alimaam axmed ibnu xambal wuxuu ku fasiray fitnada in looga jeedo gaalnimada oo wuxuu idhi fitnadu waa shirkiga lacallahu idaa radda bacda qawlihi an yaqaca fii qalbihi zayqun fayahlik waxaa dhici karta hadduu amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo xadiiska nebiga wax ka mida ah hadduu diido in qalbigiisa iilasho xaqa ka iilanaya ay ku dhacdo ou deedna halaagsamo marka fitnadu waa shirkigu yidhi culamo kale waxay yidhaahdeen yacni fitnadu mar waxay noqon kartaa gaalnimada mar waxay noqon kartaa bidcada mar waxay noqon kartaa eh, macsida ama fisqiga ayay noqon kartaa naxwu haadana ibnu kasiirku waa sheegaya tafsiirkiis aw yusiibahum cadaabun aliim cadaabka aliimka wuxuu noqon karaa cadaabkaasi siday culammada qaarkood ay tilmaameen ima fi dunya wa ima fi lqabri wa ima fi alaakhira in adduunyada lagu cadaabo ama xabaasha lagu cadaabo ama aakhira lagu cadaabo cadaabka adduunyaduna wuxuu noqon karaa ima bilqatli wa ima bisijni wa ima bihayri in ama la dilo ama markaa la xidho ama cuquubaad kale iyo masaa'ib kale iyo dhibaatooyin kale lagu sallido dee ficilkii hadday ka dhalanayso cuquuba ay ka dhalanayso ama cadaab ah ama diin darro diinkiisii iyo tadayunkiisii naqsi ku dhaco oo yacni waxa weeyaan dunuub waaweyn uu ku dhaco taas looga baqaayo waxaa laga qaadanayaa ama dembi inuu ku dhaco ay ka imanayso waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye amarkaasi uu faa'iideynayay wujuub waajibnimo faa'iideynaayey waayo mukhaalafadiisa cuquuba ka dhalato yaa ama diinkii in fitna kaga dhacda ay ka dhalatay ama cadaab ka dhalanaya marka qaacidadaasay culammadu kala baxaan al amru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensanayaa waajibnimu keensanayaa shayga lays amray in lala yimaado oo la fuliyo ahlucilmiga qaarkood waxay kala farqiyeen amarka ilaahay iyo amarka rasuulka sida bacdu almaalikiya inay yidhaahdaan amrullaahi waa lilwujuub amru rasuulina waa linnadbi laakiin tafriiqa caynkaasi daliil ma leh sheekh la yidhahda abhari ayaa laga soo raraa inuu wejigaa maray waa min culamaa'i almaalikiya ka mid a saxdu waxay tahay sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo in la yidhaahdo amarku ama ha ahaado amar ilaahay ama ha ahaado amar rasuule sala allahu calayhi wasalam asal waxa waa inuu waajibnimada keensada u asala wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wayuxadirukum allahu nafsah allah wuxuu idinka digayaa nafsahu daatadiisu idinka digayaa bimacnaa inuu markaa yacni idin cadhoodo ou deedna idin ciqaabo macnaha ka laazimayaana saasay noqonaysaa walaazimu alxaqa xaqun xaq wixii ka laazimaana waa xaq waa yahay sifada marka la sugo oo laakiin laasimkeedana la sheego macnaheedu taawiil noqon maayo bikhilaafi marka asalka la nafiyo oo la yidhaahdo muraadka looga jeedaaba sidan weeye taasi waxay noqonaysaa taawiilka madmuumka la diidaayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina batsha rabbika la shadiid ina batsha rabbika qabashada rabbigaa cid uu ciqaab ku qabtaa la shadiidun waa daran tahay wa qaala tacaala allah waxau yidhi wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wa hiya daalimah wa saasoo kalay ahaatay sida ummadaha loo halaagay ee loo qabtay akhdu rabbika qabashada rabbiga idaa akhada alqura markuu magaalooyinka qabto ehelkeedaa loo jeedaayoo ciqaab uu ku qabto uu qabto wa hiya daalimatun waalxaal hiya magaalooyinku daalimatun ay xadgudubtay waxaa loo jeedaa ehelladeedaa xadgudbaye sidaasoo kalay ahaato sida ummadaha loo halaagay oo kale ayuu ilaahay u ciqaabaa ina akhdahu aliimun shadiid ina akhdahu qabashada ilaahay cid qabtaa oo uu ciqaab ku qabtaa aliimun ay mu'limun waa xanuun kulul yahay shadiidun waa daran yahay yacnii xanuun markaa daran ayuu markaa leeyahay waa mid aad wax u xanuujinaya oo alamkiisiiyo xanuunkiisuna aad u daran yahay marka waxaa laynooga digayaa wixii ciqaab sababayaa laynooga digayaa hadday tahay waxyaalaha manaahide la reebay in lagu dhaco iyo hadday tahay awaamirta in laga tago mid walba oo sida waxyaalaha laynaga reebay marka lala yimaado ciqaab igu iman karto ayaa waajibaadkii layna faray markaynu ka tagnana ay ciqaabi ka iman kartaa xagga iyo xaggaba mukhaalafada lala yimaado ee markaa dembiga ah waxay noqonaysaa mid ciqaab sababaysa xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal in allaha tacaala yaqaar nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam in allaha allah tacaala isagaa korreeye yakhaaru waa kiiroodaa wa khayratallaahi kiirada ilaahay an ya'tiya almar'u waa inuu la yimaado qofku maa xarama allahu calayh waxa allah ka xarimay inuu la yimaado sameeyo ayaa allah wuxuu ka khiiroonaya ay noqonaysaa oo khayrada ilaahay ay ku imanaysaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alkhayra waxaa la yidhaahdaa waa diidmada shay la diidaayo oo laga xumaanayo oo laga qiiroonayo meelaha loo isticmaalona waxaa ka mid a yacni xagga markaa dadka marka la eegaayo yacni markaa khayradii hinaasihii iyo markaysaga markaa khayro waa la yidhaahdaa cidda marka ehelkiisa ay xumaan inay la timaaddo ruuxu xumaanshaha uu ka xumaanayo ee uu dhibsanayo ee uu ka qiiroonayo ee uu ka dhiidhiyayo ta noocaasana khiiro waa la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa allah wuxuu diidayaa oo uu marka waxa weeye ka dhiidhiyayaa oo ka qiiroonaya inuu qofku la yimaado wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey taas yada ah ayuu rabbi ka qiiroonayaa oo u diidayaa marka addoommadiisi inay la yimaadaan kana dhiidhiyayaa kana qiiroonaya khayrada ilaahayna waa khayro aan la mid ahayn khayrada makhluuqaadka aan la mid ahayn weeye sida laynoogu sheegay baynu u rumaynaynaa waa yahay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa muxaramaadka in layska jiro oo muxaramaadkii haddii lagu dhaco lala yimaado arrinkaas yacni waxay sababaysaa dee ilaahay inuu ka cadhoodo oo uu ku ciqaabo ayay markaas sababaysa walaazimu lxaqi xaqun marka waxaa laynooga digayaa waxyaalihii muxaramaadka ahaa in lala yimaadaa laynooga digayaa sheikhuna wuxuu soo deliishaday afarta aayadood ee uu keenay buu soo deliishaday afar aayadood uu mawduuca u soo deliishaday u baabaystay iyo xadiiskaas nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk